bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuulihi وعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay manduumadii almanduuma almiimiya lilcalaama xaafid ibn axmed alxakami caleyh raxmat ullah qeybtii uu kaga hadlayay cilmiga iyo sharaftiisa ayaynu si gaara ugu soo dhex jirnay waxaa inoo dembeeyey beydka fasulطaة اlyadi biاlabdaani qaasiraة takunu biاlcadli aw biالظulmi wاlghashami wasulطaة اlcilmi tanqaadu اlquluubu laha ilى اlhuda wailى mardaati rabbihimi halkaasaa inoo dembeysay oo uu sheekhu ku kala saaray sulطada iyo awoodda maadiga ah iyo midda cilmiga ah waxay mihaal u keenaan sidoo kale halkaas xilligii ee khawaarijtu ay baxday cali bn abi aalib radia allahu tacaala canhu uu khaliifka ahaa waa tii khawaarijtu baxday waxay isku urursadeen magaalo la yidhaahda nahrawaan kadibna cali bn abi aalib radia allahu tacala canhu ardaahu wuxuu u diray cabdullaahi bni cabbaas cabdulaahi baa la dooday maxaad ku haysataan buu yidhi khaliifka muslimiinta kadibna dhowr qodob bay soo jeediyeen qowrhkii qodob buu uga jawaabay xujaj iyo adiluu duldhigay waxaa la sheegaa laba kun oo ka mid ah bay markiiba yaa ka soo baxay riwaayadkii qaar waxay leeyihiin afar kun baa ka soo baxay oo xujadii uu yacni cabdullaahi bnu cabbaas ku oogay ayaa keentay inay soo hoggaansamaan baynamaa dagaalkii in lagu baaba'aa oo ay ku le'daan mooyaane ma keenin inay quluubtoodu soo hoggaansamaan marka xujadu mar walba iyo cilmigu gacanta wuu ka horeeya wayadhabu اddiinu wاddunya ida dahaba alcilmu اladii fiihi manjaatun limuctasimi alcilmu yaa saaxi yastaqfir lisaaxibihi ahlu الsamaawaati wاlardiina min lamami kadaka yastaqfiru اlxiitaanu fi lujaji min albixaari lahu fi اldaw'i wاldulami weli wuxuu tirinayaa fadaaisha cilmiga iyo ehelkiisa wuxuu yidhi wayadhabu wuu tegayaa addiinu diintu way tegi waddunyaa iyo adduunyaduba idaa goortii dahaba uu tago alcilmu cilmigu markuu tago alladii cilmigaasoo fiihi dhexdiisa ay ahaatee manjaatun badbaado limuctasimin ciddii qabsata cilmiga ruuxa qabsada uu ku badbaadayo cilmigaa markii la waayo uu tago adduunyana tagtay aakharana iska badaa warkeeda ayb nebigu sal alla ley wasalam markuu tilmaamayey qiyaamada soo dhowaanshaheeda iyo calaamaadka lagu garto wuxuu yidhi inna min ashraati asaaca an yurfaca alcilmu qiyaamadu inay soo dhowdahay dabcan waa caalamkii oo fasaaday waay adduunkii oo gabagaba ah calaamaadka lagu garto waxaa ka mida cilmiga in la koryeelo in cilmiga la qaado ayb mar haddii cilmiga la qaadana jahli baa bedelaya cilmigii haddii la qaado jahli meesha soo galana waxaa ku xiga harji markaas wayakuru lharju markaa dhiig daata iyo dhiig qubta iyo fitan iyo fasaad ayaa adduunka iyo aakharadiiba gaadhaya leanna waxa weeye cilmigii waxaa dadka ka hor istaagi lahaa ka celin lahaabaa meesha ka baxay haddii cilmi la waayo marka adduunyana lawaa diinna lawaa waay cilmiga tegitaankiisu marka waxa weye laba siba waa ku imaanaya midda koobaad weeyaane horta culimmadoo dhimata cilmigiina aan laga reebin waxayna ka bilaabanaysaa inay dadkii cilmiga xambaari lahaa cilmiga barashadiisa ka yacni wax weye ay ka leexdaan oo ama adduunyo laga doorto ama cilmiga adduunyada maadiga ah ama shaqo adduunyo iyo ganacsi iyo wixii la mid ah cilmigiiba in la daneeyo inay yaraato markay yaraato waxaa dhacaysa kii yaqaanay waa gaboobaya waa tegaya waa dhimanaya wax ka reebaya ma jira marka sidaasaa culimmada tegitaankoodu u yahay tegitaankii cilmiga xadiidka cabdillahi bni camr ibn caas fi saxiixayn ayuu nabigu ku tilmaamay sal ly wasalam in allaha laa yaqbid alcilma intizaacan yantasichu min annaas walakin yaqbid alcilma biqabdi alculamaa cilmiga ilahay wuxuu ku qaadaa inuu culimada qaado xataa idaa lam yatruk caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhala haddii dhulka marka caalim laga waaya diinta yaqaano loo noqdo dadku waxay samaysanayaan marka madax jaahiliin ah waxba garanayn fa su'iluu markaasaa la weydiinayaa dadku waa muslimiin diin bay u baahan yihiin su-aalihii bay u geysanayaan fa aftow bikayri cilmin shaati culimay qabaanoo culimay iska dhigayaane markaasay fatwoonayaanoo aqoon daray dadka ugu fatwoonayaan fa dalluu wa adalluu buu nabiri sal aley wasalam iyagiina lume dadkiina waa lumiyeen marka maxay ku imaanaysaa in culimmadu tagto ayb waana tan hadda jirto yacni waxaa eh, laga muxuu ahaay aada looga muxuu ahay loo loo fududaystay barashada cilmiga diiniga ah marka labaadna waxa weye taasi waa mid culimmadoo tagta wejiga labaadii waxa weeye aakhiru zamaanka markay adduunyadu gebagaba tahay cilmiga dhanba inuu ilaahay qaado oo ay isugu soo hadho adduunyada dad jaahiliina kuwa gaala ah ayib saas daraaddeed baa ibn abi shayba iyo keyrkii waxay ka wariyeen shadaad ibnu macqil cabdullahi bn mascuud inuu ka maqlay oo dhahaya ina awala maa tafqiduuna min diinikum alamaana waxa ugu horraysay diintiinna aad waayi doontaan waa ammaanada ammaanadaa meesha ka baxaysa ayib waa tan hadda jirta waa yacni ruux ammiina inaad heshaayey waa naadir wa aakhira maa tafqiduuna asalaa waxa ugu dambeeya diinta aad weydaanna waa salaada yacni mar meer salaad laga tegay diinima laabna waa markaasaa wuxuu yidhi wa kayfa yurfac waqad ahbatahu allahu fi suduurina wa ahbatnaahu fii masaaxifina seebaa ilaahay qur-aanka u qaadayaa ayadoo aan laabtanada ku sugnoon xifdinay masaaxiiftana aan ku sugnoon qornay kutubtiina waa ku qoranya way noo yaallaan laabtana waa ku jira waa xifdisannahay see loo qaadayaa buu markaasuu yidhi yusraa calayhi leylan falaa yutraku minhu shayun fii sadri rajulin walaa misxab habeen baa lagu soo guurayn qur-aankii laabta ku jirayna waa laga saari kii masaaxiibta ku yaalayna waa la tirtiri waxaa lagu waaberiisan uun qur-aan la iyo cilmi la'aan ayay dadkii marka imaanaya markaasaa wuxuu akhriyay cabdullahi bn mascuud aayadda ku jirta fii suurati اlisraa walain shi'na lanadhabanna biاladii awxaynaa ilayka uma laa tajidu laka bihi calayna wakiila markii nabiga loo sheegay nicmada qur-aanka ayaa muxuu ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaan doono waxyigaba waan kaa qaadanaynaa waan kaa qaadan lahayn haddaanu doono ayb marka xadiidkaasi in aakhiru zamaanka qur-aanka iyo cilmiga la rafcinayo si ahaantiisa loo qaadi doono waa jira riwaayad kalena wuu leeyahay ayb intaasi marka waxay tilmaamaysaa ahmiyadda uu cilmigu leeyahay cilmigu intuu ummadda dhexdeeda yaalo nolol baa taala nabadgelyaa taala khayr baa yaala mar walba cilmiga uu nusqaamo yani adduunyadeediina khalal baa gelaya aakhiradeediina iska badaa alcilmu yaa saaxi yastakfir lisaaxibihi alcilmu cilmigii yaa saaxi saaxiibow saaxiibow yastakfir ay yastakfiru waay waxaa dembidhaaf u weydiiya lisaaxibihi cilmiga ninka u saaxiibka ama cida u saaxiibka waxaa dembidhaaf u weydiiya allah waxaa u weydiiya ahlusamaawaati samaawaadka ehelkoodaiyo wal ardiina iyo dhulalka ehelkooda min lamamin bay uga weydiiyaan dembi yar lamam bimacnaa lamamka waxaa la yidhahdaa ama muqaarabatu lmacsiya inaad dembiga ku dhawaato ama in dembiga yar baa la lamamka waa ka qur-aanka kariimka aladiina yajtanibuuna kabaa'ira alimi walfawaaxisha ila allamam marka midaas cilmigii markay asaaxi yastakfir lisaaxibihi ruuxa cilmiga xambaarsan waxaa dembidhaaf alle u weydiinaya ahlusamaawaati waalardiina min lababin dembi yaro uu galay kadaaka kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay yastakfiru waxaa dembidhaaf u weydiinaya saaxibulcilmiga malayada oo fii lujajin badda salkeeda ku jira lujajku waa mucdamulbaxri wa baddu meeshay u badantahay biyaheedu baday moolka oo fii lujajin ku sugan min albaxaari badaha yastakfiru waxaa dembidhaaf u weydiinaya alxiitaanu oo fii lujajin ku suganoo min albaxaari badaha ka mid a lahu lisaaxibi alcilmi bay u weydiinayaan fi dawi maalinimada dhexeeda iyo wadulami iyo habeenka dhexdiisa yacni xilliga iftiinka ah iyo xilliga mugdiga aba ah xilli walba ilaahay bay dembi dhaafa weydiinayaan wuxuu tilmaamayaa fadliga dadka cilmiga xambaarsan dabcan cilmigana ku dhaqma xaqiisana guta laga hadlayaa mar walba xusuusnow qodobka isaga ah waxaa ilaahay dhaaf u weydiiya tabaaraka wa tacaala makhluuqaadka yaa ilaahay u baryaya <clears throat> samaawaadka sare malaa'igta jirta iyo makhluuqaadka dhulalka ku noolba ilaahay bay dhaaf u weydiinayaan ruuxa cilmiga xambaarsan dadkana baraya sidoo kale xataa malayga iyo xayawaanaadka biyaha ku nool ee badaha ku jira iyaguna sidoo kale ilaahay bay u baryayaan nebigu sal lla lay waslam wuxuu yidhi ina alcaalima layastakfiru lahu man fi اsamaawaati waman fi اlardi wاlxiitaanu fii jawfi اlmaa xadiiskaasuu tilmaamaya makhluuqaadka samada ku nool iyo dhulka ku nool iyo malayga badda ku jira intuba ilaahay bay dembi dhaaf u weydiinayaan ninka caalimka ah ee diinta aqoonteeda xambaarsan wey macnaha xadiidkanna waa kii ahaa ina allaha wamalaa'ikatahu wa ahla asamaawaati waalaradiin xata annamlata fi juxriha wa xata alxuuta la yusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayr alleh iyo malaa'igtiis iyo samaawaadka makhluuqaad ku nool iyo dhulka xataa quraanjada godkeeda ku jirtaba ha aatee wa xataa mallayga biyaha ku jiraba ha noqde waxay u ducaynayaan dadka ruuxa khayrka baraya mucallimu nnaasi alkhayr alsalaatu min allahi hanaa ilaahay wuu ammaanayaa makhluuqaadkuna way u ducaynayaan way macnaha arrintaasuu tilmaamaya ayb alcilmu cilmigii ya saaxi saaxiibow yaa saaxi waa yaa saaxibi oo tarkhiim lagu sameeyey waay gadaashii laga gooyey sida cilmiga naxwada aad garanaysaan alcilmu cilmigii cilmigu yaa saaxii saaxiibow yastakfir waxaa dembidhaaf u weydiinaya lisaaxibihi ahlu samaawaati samaawaadka ahalkooda iyo waalardiina iyo dhulalka ahalkooda min lamamin dembi xaggii bay uga weydiinayaan allah inuu u dhaafo kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay yastakfiru waxaa dembidhaaf u weydiinaya alxitaanu malayga iyo xayawaanaadka badda ku nool fii lujajin kuwaasoo fii lujajin ku sugan yacni e, muxuu ahaayey e, badda meeshay u badan tahay oo min albixaari badaha ah lahu isagay u weydiinayaan fi dawi iftiinka dhexdiisa iyo wadulami mugdiyada dhexdoodaba maalin iyo habeen baa laga wadaa ayb culimmadu waxay leeyihiin inay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan makhluuqaadkaasi waxay ku tusaysaa bay leeyihiin in nafciga cilmiga shareecadu uusan khaas ku ahayn aadamaha ee xataa makhluuqaadka ku nool badda iyo kuwa berriga ku noolba cilmigaasa iyaguna intifaacsanayaan say u intifaacsanayaan lianna cilmigu aadamihii dhulka ku noolaa iyo insigiiiyo jinnigii saqalaynkiibuu xumaanta ka celinaya xumaantii haddii laga celiyana maxaa imaanaysa barwaaqaa imaanaysa roobkiibaa da-aya dhulkiibaa barwaaqoobaya barwaaqadaan ayay ka dhexaysaa waxay ka dhaxaysaa aadamihii iyo makhluuqii kale ka dhaxaysaa saas daraadeed cilmiga nafcigiisu ayagoo dhan buu gaadhayaa quraanjada godka ku jirtuu gaadhayaa saas daraadeed bay quraanjadu u ducaynaysaa oo kuwani u ducaynayaan calashaani nafcigaa wax ka gaadhaya nafciga ayaa gaadhayo saasuu shaamil u yahay macnaha oo ila waxaan dhacaya maa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waay dahara alfasaadu fi lbari walbaxri bima kasabat aydi nnaas dembiyadan aadamuhu gelayaa keenaya dhibaatooyinka dhulka ka dhacaya haddii marka dembiyadii yaraadaan masaa'ibtii baa yaraanaysa masaa'ibtu markay yaraatana masaa'ibtaa yaraatay waxaa intifaacsanaya makhluuqaadkii oo dhan ayb saasaa marka ay saamayn ugu leedahay bay culimada qaar ka mid wakaarijun wakhaarijun fii ilaabi اlcilmi muxtasiban mujaahidun fii sabiili اllahi ayukami wa khaarijun mid baxay fii tilaabilcilmi cilmiga raadintiisa u baxay muxtasiban xaaluu yahay mid ajir raadinayaay mujaahidun waa mid jihaadaya fii sabiilillaahi jidka ilaahay ku jihaadaya wey ayukami mujaahidkiisa dhammaystiran ayb ama ayukami yani waxa weye geesi midkiisa dhammaystiran miyadkaad tidhahdaba macnaa ayb waxaa loo isticmaalo macaanideeda ka mid a ah. siduu ibnu hishaam muqni labiibka uu ku sheegayo waxaa ka mida marmarka qaarkood iyadoo mushadadaa oo munakara ah baa la keenaa oo bimacna alkamaal loola jeedaa bimacna alkamaal waxaad leedahay maalan zaydun rajulun ayu rajulin a saasaad leedahay faatima mra'atun ayu mra'a yacani waa haweeney dhammaystiran baa laga wadaa kamiidana waxaa laga wadaa kelimatu kami waxa weeyaan iyadana kamigu waxaa la yidhaahdaa waa dagaalyahanka gaashaanka xidhay kami waa la yidhahda oo duruucda xidhay kamiga waxaa kaloo la yidhaahdaa waa geesiga geesiga dhiiranna waa la dhahaa adiga mujaahid dhamaystiran buu ka wada macnaha beydku waxa weeyaan weli wuxuu ka hadlayaa aalibulcilmiga iyo cilmiga laftiisa sharafka uu leeyahay ruux baxay buu yidhi oo cilmi raadintiisa u baxay gurigiisii ka baxay isagoo ilaahay ajir ka raadsanaya oon dan kale lahayn lilaahi waay ikhlaas kaasi waa mujaahid fi sabiili illaah midka u baxay dagaalka ee cadowga ilaahay la dagaalamaya iyo isaguba waa mujaahid buu leeyahay ayib mujaahid oo kaleu la mid yahay leanna wax weeye sidaasaa waxaa ku yimid aahaar iyo xaadisay ku timid man kharaja fii alabi alcilmi fahuwa fii sabiili illahi xataa yarjica abu daawuudna sunankiisa sidoo kale wuxuu ku wariyey inuu nebigu yidhi sal lay waslam man jaءa masjidii hada lam yatihi ila likhayrin yatacallamu masaajidkaygan ruuxii yimaada oo u yimid uun khayr uu barto oo keliya khayr inuu ka barto cilmi ah aw yucallimuhu ama khayr uu dadka baruu u yimid masaajidka fahuwa bimansilati lmujaahidi fii sabiili اllah yani wuxuu la mid yahay mid ilaahay jidkiisa ku jihaadayuu la mansilayoo la boos yahay waman jaءa ligayri dalika sidaa waxaan ahayn ruuxuu yimid masaajidkii buu yihid dana kaluu leeyahy fahuwa bimansilati اrajuli yanduru ilaa mataaci hayrihi wuxuu la mid yahay sidii nin intuu meel yimid dad kale alaabtooda ku mashquulsanoo fiirfiirsanayoo daawanaya oo maantao dhan dad kale waxooda haddaad daawato maxaa kaasoo geli ya dad kale waxooda ku mashquulsanya marka ruuxa u yimid inuu u baxay inuu waxbarto ama waxbaro waa mujaahid alimaam ibnuqayim caleyh raxmatullahi markuu ka hadlayey isaguna wuxuu yidhi wainamaa jucila alabu lcilmi min sabiili illah cilmiga dalabkiisa waxaa laga dhigay fii sabiili illaahi baa lagu daray sabiil baa laga dhigay liannahu qiwaamu lislaam buu lianna islaamkaa ku taagan kamaa ana qiwaamahu biljihaad sida islaamka istaagiisubay jihaadka ugu taagan yahay baa cilmiguna uu islaamku ku istaagaya suu waday baa wuxuu yidhi marka leanna jihaadku waa laba nooc buu yidhi jihaadun bilyadi wassinaan jihaad lagu istaag lagu dagaalamo gacanta iyo waranka hubka lagu dagaalamo kaa waa jihaad jihaadka noocaasa dadka ka qaybgala way badan yihiin buuhi dadka ka qaybgeli kale geli kara noocaas way badan yihiin uma baahnaba wax badan waxoogaa inaad hubka barato sida loogu dagaalamo bes u baahantay qoriga sida loo rido madfaca loo rido seefta loogu dagaalamo taatiiga dagaalka tababar yar baad u baahan tahay kadibna xataa haddaad geeljiro tahay waad geli karta geeljirahaaba kaga khatarsanree magaalka ka noocaas marka ka noocaasee hubka lagu dagaalamayo nin kasta waa geli karaa buui wahaani nooca labaadi waxa weye aljihaadu bilxujati walbayaan in lagu dagaalamo xujo iyo xaqoo la caddeeyo oo jihaad lisaan wey markaa markaasuu yihi wahada jihaad اlkhaasa min atbaaci اrusul wa huwa jihaad اla'ima jihaadka noociisa khaaska ah ee rususha dadka raacay iyo a'immada jihaadkoodu kaas weyaan buui wa huwa afdal اljihaadayn labada jihaad midkooda fadliga badanna waa kaasuu yidhi licidami manfacatihi wa shidati mu'natihi leanna nafcigiisa yaa badan dhibkiisuna waa badan oo dadka marka la baranayo dariiqa loo mariyo waa dhib badan yahay waa lagu rafaadaa igu soo orod maaha wa katrati acdaa'ihi cadowgiisuna waa badan saas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala markuu yidhi muxuu ahay wajaahidhum bihi jihaadan kabiiran wajaahidhum bihi bilqur'aan jihaadan kabiiran waa aya makiya waay makay ku soo degtay xilligaana jihaadka seefta iyo gacantu mashruuc ma ahayn intii maka la joogay kufu aydiyakum baa la joogay soo maa gacan ha qaadina laakiin allah jihaadka quraanka oo dadka la gaarsiiyo iyo xaqa iyo xujadaba wuxuu ka dhigay jihaad weyn ka dhigay wajaahidhum bihi jihaadan kabiira marka waa jihaad lkhaasa buu leeyahay ibnulqayim caleyh raxmatullah ayb labadooduba waa loo baahan yahay oo wuxuu leeyahay alimaam khatiib albaqdaadi caleyh raxmatullah fii kitaabkiisa kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih labadooda markuu ka hadlayay wuxuu leeyahay labadooduba midna dhulka muslimiinta lagu ilaaliyaa iyo xurumaadkooda oo waa jihaabka gacanta midkana shareecada lagu ilaaliyaa oo waa jihaadka cilmiga iyo xujada labadaa midkii la waayaba ummaddu ma jiri kartuu leeyahay labaduba waa lagaa maarmaan ayb wa khaarijun marka mid baxay fii tilaabilcilmi cilmiga raadintiisa u baxay muxtasiban xaaluu yahay mid ajir raadinaya mujaahidun weeye fii sabiiliillah ayukami mujaahid midkiisa dhammaystiran waay ama geesi dhammaystiran waay waina ajnixata alamlaaki tabsutuha liaalibiihi ridan minhum bisuncihim waina ajnixata alamlaaki malaa'igta garbaheeda tabsutuhaa way fidinaysaa liaalibiihi cilmiga kuwa dalbayay u fidinaysaa ridan raadi ahaan darteed minhum ayaga ay raadi ka tahay bisuncihim waxay samaynayaan yacni waxay samaynayaan raadi ayay muxuu ahay raalli ka yihin ayb wuxuu tilmaamayaa xadiidka nebiga sal lla lay wasalam ina almalaa'ikata la tadacu ajnixataha ridan liaalibi alcilmi bima yasnac malaa'igtu garbahay u dhigtaa ruuxa aalibulcilmigay garbaha u dhigtaa iyadoo raalli ka ah waxa uu samaynayo cilmiga uu raadinayo ayb xadiidkii sidoo kaleeto saxiixu muslim ayaa macnaha tilmaamay waxaan ujeedaa xadiidkii ku yimid kadalika fi saxiix ku yimid saxiix muslim ku yimid xadiid abi hurayra ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaab allah wayatadaaranasuunahu baynahum ilaa naزlat calayhim aلsakiina wahashiyathum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fi man cindahu dad hadday kulmaan oo ilahay guri guryihiisa ka ku kulmaan kitaabka ilaahay bay akhrinayaan way isbarayaan waxaa ku soo degaysa xasilooni naxariis ilaahay baa daboolaysa malaa'igtaa isku wareejinaysa allana malaa'igta agtiisa abuu u sheegayaayo oo agtooda ku xusayaa tabaaraka wa tacaala marka malaa'igtaa garbaha u dhigaysa waxa ay dalbayaan iyo shaqadoodan iyo hawshanaa raali laga yahay oo la jecel yahay wey macnaha wa inna ajnixata alamlaaki malaa'igta garbaheeda tabsutuhaa way fidinaysaa liaalibiihi liaalibii alcilmi cilmiga kuwa raadiyay u fidinaysaa ridan minhum ridan raadi ahaansho oo minhum min alamlaak malaa'igta xaggooda ka ahaatay bisuncihim daalibilcilmiga ama dalabatulcilmiga suncigooda ay raalli ka yihiinoo ay jecel yihiin wey macnaha wasaalikuuna طariiqa alcilmi yaslukuhum ila aljinaani طariiqan baari'u nnasami waalikuuna kuwa qaada ariiqal cilmi cilmiga jidkiisa jiday cilmi ku raadinayaan yaslukuhum wuxuu ilaljinaani jannooyinka xaggooda tariiqan jid buu ilaahay qaadsiiyaa ilaljinaani jannooyinka xaggooda xaal u ahaaday ariiqan jid buu waxaa qaadsiiya baariu nnasami nafafyaalka allaha abuuray baariu nnasami waa faacil baarigaasi yaslukuhum faacilkeedii waa yaslukuhum baariu nnasami ariiqan ila ljinaan saas wey macnaha oo ila ljinaanida jaariya majruurkaasi ariiqantuu ku tacalluqaya ariiqanta dambe taana wuxuu tilmaamayaa daalibulcilmiga jidka uu hayo ee uu cilmiga ku raadinayo waa dariiqii jannada waa dariiqii jannadoo wixii jannada lagu heli lahaa ayuu yacni raadinayaa cilmigaa uu raadinayo ayaa sabab ugu noqon doona inuu jannada galo waa kow waa midda labaade cilmigan laftiisa dariiqan uu hayo laftiisiiyo socodkan uu socdo buu ilaahay raalli ka yahay wax ilaahay raalli ka yahayna waa jannaa lagu galaa wuxuuna tilmaamayaa xadiidkii rasuulku yidhi sal lay slam fii saxi muslim isagana ku yimid min xadiidi abi hurayra xadiid dheer wey qayb ka mid a man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ruuxii jid mara oo cilmi ku raadinayo allah wuxuu u sahlaa jid uu jannada u maro yani dariiqii jannada loo mari lahaa loo sahlaya wey macna isagaaba dariiqii jannada macna marka wasaalikuuna kuwa qaadaya ariiqa alcilmi cilmiga jidkiisa qaadaya yaslukuhum wuxuu qaadsiinayaa baari'u nnasami nafafyaalka allaha abuuray baa wuxuu qaadsiinayaa dariiqan jid buu qaadsiinayaa dariiqaasoo ilaljinaani jannooyinka xaggooda ay u maraan dariiqii jannada ay u mari lahaayeen ayuu alla qaadsiinayaa oo u sahlayaayoo waafajinaya way macnaha ayb yacni camalkaasay jannadoodii ku gelayaan oo ilaahay ku gelinaya tabaaraka wa tacaala wاlsaamicu اlcilma wاlwaaci liyaxfadahu muؤdiya naashira إiyaahu fi اlأmami fayaa nadaaratuhu id kana mutasifا bidacwati khayri اlkhalqi kullihimi wاsaamicu ruuxa dhegaysanaya alcilma cilmiga dhegaysanaya walwaaci midka fahmaya iyo walwaaci midka weelaynaya liyaxfadahu si uu u xifdiyo mu'addiyan xaaluu yahay mid gudanaya cilmiga naashiran oo faafinaya iyaahu cilmiga fil umami ummadaha dhexdooda ku faafinaya fayaa nadaaratahu weji caddaantiisa yaa nadaaratahu yaa qowmi waay dadkiiow la yaaba wejigiisa dhalaalaya waa weji dhalaalkiisa id wati yani wax weye uu dhalaal ah kaana uu ahaaday muttasifan mid ku sifaysan bidaakaas ah, wejigiisaa dhalaalaya way markuu ku sifaysan yahay arrimaha aan soo sheegnay oo cilmiga barashadiisa xifdigiisa gudashadiisa ayb bidacwati khayri اlkhalqi khalqiga ka ugu khayr badan baryadiisa sababteed buuna arrintaa ku helaya kullihim dhammaantood saasi macnaha khalqigoo dhankii ugu fadli badnaa ayaa saa ugu duceeyey oo nebi maxamed sal alla alih wasalam bimacnaa ruuxii cilmiga barta oo xifdiya oo fahma oo dadka gaadhsiiya nebi maxamed baa wuxuu ugu duceeyey sal alla alih wasalam in ilaahay wejigiisa iftiimiyo in wejigiisa ilaahay uu khayr iyo wanaag ka dhalaaliyo xadiidkaasi culimada qaar waxay ku sheegeen inuu mutawaatir yahay saxaabo badan baa wariyey nadara allahu mra'an samica mina xadiidan faxafidahu xataa yuballiqahu faruba xaamili fiqhin hayri faqiih faruba xaamili fiqhin ilaa man huwa afqahu minhu waruba xaamili fiqhin laysa bifaqiihin ayb riwaayo kale waxay daheen nadara allahu mra'an samica maqaalatii fawacaaha waxafidaha waballaqaha ah, wejigiisa allaha iftiimiyo ruux xadiidkayga maqlay oo muxuu ahaaye weeleeyey oo xifdiyey oo fahmay oo haddana gaadhsiiyey kaa wejigiisa allaha dhalaaliyo buu nebigu uri sal alla alay wasalam marka waa imisa waa imisa arrimood waa afar arrimood wejigaagu inuu dhalaalo iftiimo ilaahay barakeeyo aakhare calaamadda aada la timaaddo afartaasuu nebigu ku xidhay sal alla alay wasalam ta koowaad in cilmiga ruuxu uu dhegaysto o u fadhiisto ha ku dadaalo cilmiga dhegaysigiisa iyo inuu culimmada ka qaato ayb qodobka labaadna waxa weye alwacyu inuu cilmiga fahmo inuu yani wax weye garto oo fahmo leanna mid baa cilmiga xambaarsan oo aan faqiih ahayn ma fahansana laakiin wuu xambaarsan yahay qur-aankii waa xambaarsan yahay xadiidkii waa xifdisan yahay lakiin ma fahansana hayru faqiih waay ayb mid baa cilmiga xambaaraya oo wuxuu u geynayaa mid kaluu baraya kaa uu baray baaba kaga faqiihsan isaga leanna fiqigiiyo fahamka waa wax ilaahay qaybiye waa laga yaaba ninka sheekha ah ee darsiga siinaya ardayga ardaygu aayadda wuxuu ka fahmo inuusa sheekhu ka fahmo waa kii xadiidka cali bn abi aalib fahm ilaahay bixiyo way taa iyada marka xambaarsanaanta cilmiga iyo fiqigu way kala duwan yihiin inaad xambaarsanto laakiin aadan faqiih ahayn baa dhici karta marka inaad fahanto ood maxaay garato ta saddexaadna wax weeyaan inaad xifdido oo xifdigu marka wuxuu u baahan yahay cilmigii inaad kor ka qabato qur-aankii xadiidkii masaa-ishiisii wahaakadaa ta afraadee ugu dambaysana wax weeye inaad gaadhsiiso ballaqahaa dadka gaadhsiiya oo cilmiga u khidmeeya afartaasi ruuxii laga helo wejigiisa allaha iftiimiyo saasuu nebigu ugu duceeyey sal alla alay wsaamicu midka dhegaysanaya alcilma cilmiga wlwaaci iyo midka weelaynaya liyaxfadahu suu u xifdiyo mu'adiyan xaalu yahay mid gudanaya naashiran oo faafinaya iyaahu isaga filumami ummadaha dhexdooda ku baahinaya fayaa nadaaratahu fayaa qowmi wey macnaha tolkayow la yaaba nadaaratahu yacni weji dhalaalkiisa id waqti kaana uu ahaaday mutasifan mid ku sifaysan bidaakaas oo cilmiga wacyiga xifdiga adaaga ayb nadaarada maxaa keenay bidacwati khayri اlkhalqi khalqiga kullihim dhammaantood kii ugu khayr badnaa baryadiisa sababteed oo nebigaa sal lla lay slam ugu duceeyey taas sababteed baa wejigiisu ku dhalaalaya wa kafaaka fii fadli ahli اlcilmi an ruficuu min ajrihi darajaatin fowqa kayrihimi kafaaka waxaa kugu filan niyahu fii fadli ahli اlcilmi cilmiga dadkiisa fadligooda taa waxaa kaaga filan an ruficuu in kor loo qaaday min ajlihi cilmiga daraaddii darajaatin in darajooyin iyaga kor loo qaaday fowqa kayrihim muminiintii kale korkooda in darajaad lo kor loo qaaday iyaga intaasaa kugu filan waay wuxuu tilmaamayaa aayaddii qur-aanka ahayd yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat waxaa ku filan mu'miniintii kale oo iimaankii camalka saalixii ka dhaxeeyey inta iyaga laga saramariyey waliba darajo meehe darajaad inay muminiintii kale ka sareeyaan oo laga saramariyey intaas kugu filan wa maaa kaloo raadina kafaaka kugu filan fii fadli ahlilcilmi ahlulcilmiga fadligooda dhexdiisa waxaa kugu filan an ruficuu in la kor min ajlihi cilmiga dartii darajaatin in la kor yeelay in loo kor fowqa hayrihim iyaga intaan ahayn iyaga kasoo hadhay korkooda wixii iyaga ka soo hadho muminiintii ah, in darajooyin laga kormariyey ayb yacni waxaa laga wadaa mu'miniintii kale waaye ilan janno mu'minunbaa gale jannada mu'minunbaa gale aayaddaana tilmaamayso dadka laga saramarinayo waa mu'miniintii kale ee aan cilmiga la wadaagin ayb wa kaanuu fadlu abina fi lqadiimi cala alamlaaki bilcilmi min tacliimi rabbihimi wa kaana wuxuu ahaa fadlu abiina aabbaheen fadligiis filqadiimi xilliyadii hore xilligii hore cala alamlaaki malaa'igta korkeeda laga fadilay bilcilmi buu ahaa min tacliimi rabbihim rabbigood beridiisa xaggiisa ka ahaaday nebi aadam wuxuu tilmaamayaa qisadii aadam nebi aadam aabbaheen iyo dhex martay iyo malaa'igta fii suurati fii suurati albaqara bilowgaada ama qeybteeda hore allah tabaaraka wa tacaala markuu malaa'igta yidhi aadam u sujuuda ya waxay yidhaahdeen rabbiyow seen ugu sujuudaynaa soo maa cid yaani annagaa ka mudan waay annagaa cid dhiig daadin doonto oo dhulka fasaadin doonto oo kharibi doonto leanna waxbay ka ogaayeen yani markuu alla yidhi baan dhihi markuu yidhi dhulka waxaan yeelayaa khaliifa khaliifaan dhulka yeelaya waxay yidhaahdeen atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa yani aadam iyo caruurtiisa la rabaa dhulka in lagu beero malaa'igtu marka xog bay ka haysaa cilmi ilaahay sii ogeysiyey bay hayaan ma kuwo dhulka fasaadin dhiigna daadin baad ilaahu ku abuuri bay dheheen allah marka tabaaraka wa tacaala wuxuu rabaa inuu malaa'igta garowsiiyo aadamuhu inayna kulligood wada dhulka fasaadinayn oo wada kharibnayn kuwa khatara inay ku jiraan aadam fadligiisa in la tusaal rabaa marka malaa'igta maxaa lagu tusay ma xoog ma kursi ma jago ma xoolo maya fadliga nebi aadam waxaa lagu muujiyay cilmi baa lagu muujiyey malaa'igtuna markaa ku garowsatay saas way macnaha wacallama aadama alasmaa'a kullaha uma caradahum cala almalaa'ika magacyaha jiro oo dhan buu ilaahay baray aadam kadibna magacyadiibaa malaa'igta loo bandhigay alla wuxuu ku uhi ambi'uunii biasmaa'i haaulaa'i in kuntum saadiqiin hadday runtiin tahay malaa'igay magacyadan ii sheega markaasay garan waayeen haday garan waayeenna iskamayna qasbanine qaaluu subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtanaa bay dheheen ilaah waxaadna bartay mooye wax kale ma naqaano kuwanina waxaadna bartay kuma jiraan waay innaka anta alcaliimu alxakiim markaasuu rabbi tabaaraka watacaala aadam amray yaa aadamu ambihum biasmaa'ihim barbaa lay u sheeg aadamow malaa'igtan u sheeg magacyadan macallin u noqo wa falamaa anba'ahum waxyaabihii markuu magacyadooda u sheegay oo uu baray malaa'igtii nebi aadam ayaa alla wuxuu ku yidhi malaa'igtii alam aqul lakum innii aclamu hayba asamaawaati waalardi wa ma maa tubduuna wamaa kuntum taktumuun malaa'igtu markaasay garowsatay fadliga aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam maxaa lagu muujiyey marka waxaa lagu muujiyey cilmi malaa'igtii oo uu baray waxayna garanayn halkaasaa marka aabbaheen fadligiisa uu ku soo baxay malaa'igtiina ay ugu sujuuday marka maxaa ka fadli badan way marka wa kaana wuxuu ahaa fadlu abina aabbaheen fadligiisa filqadiimi horaan cala alamlaaki malaa'igta korkeeda laga fadilayay bilcilmi cilmi sababtii buu ahaa wax kale laguma fadilina cilmi baa lagu fadilay min tacliimi rabbihim rabbigood baridiisa xaggiisa ka ahaaday rabbi baa baray tabaaraka wa tacaala kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay yuusufu yuusuf nebi yuusuf lam tadhar ma daahirinin fadiilatuhu fadligiisu ma muuqanin lilcaalamiina uunka uguma muuqanin bikayri alcilmi waalxikami waxaan cilmi iyo xikmad ahayn fadliga yuusuf kuma muuqanin wuxuu tilmaamayaa nebiyulaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii walaalihii ay ceelka ku rideen kadibna waa kii qolo socotaa ay kala baxeen ceelka kadibna waa kii la gatay oo gacan galay isagoo addoon ahaan loo iibsaday buu wuxuu galay gacan nin wasiir aha oo dowladda wasiiradeeda ka mid ah waa kii gurigiisa geeyey waa kii quruxdiisa ilan quruxda niskeed baa la siiyey nebi yuusuf caleyh wacala nabiyina salatu wassalaam siduu nabigu noo sheegay sal lla alay waslam quruxdiisii yaa lagu fitnoobay soo ma islaantii uu gurigeeda joogayna way ku fidnowday markii dambena hawshu wayba ka weynaatay islaamihii magaalada joogo dhan baaba ku fidnoobayba waa kuwii gaadhay macnaha inay dhahaan muxuu ahaye waxaan basharba maaha ma haadaa basharan in haada ilaa malakun kariim hawshii waaba balla dumarkii magaaladoo dhan imtixaan galayba quruxdaas imtixaanka keentay waa midii markii dambe ay ka dhalatay nabi yuusuf inuu xabsi ku galo soo xabsi buu ku galay laakiin fadligiisa ya xabsigii maxaa ka soo saaray fadligiisana muujiyey markii dambena uu qiimaha iyo ku yeesho uu dowladdii wasiir kaga noqday ma qurux bay ahayd ya maya cilmi bay ahayd markay qurux iyo adduunya timid waa imtixaan laakiin markuu cilmi yimid sharaf iyo qiimo yacni xabsigiina waa ka soo baxay waa riyadii uu fasiray baa laga hadlayaa macnaha ila riyadii boqorka ee uu fasiray nimankii riyooyinka fasiri jiray ee fasiri jirtayna ay garan waayeen isaguu fasiray yaa sabab u ahayd in xabsiga laga soo saaro iyadaana sabab u ahayd markii dambe in laga dhigo wasiirka dhaqaalaha oo loo dhiibo khasaa'intii oo dhan markii dambena isagoo wasiiroo khasnadihii dowladda gacanta ku haya walaalihii xabsiga geliyey walaaladihiisii ku rida ceelka waa ku yimid iyagoo socotoo raashin raadis qisadu waa dheerta ujeeddadu waxa weytaa marka nebi yuusuf fadligiisu kuma muuqanin waxaan cilmi ahayn oo qurux iyo adduunyo iyo waxaasi kuma muuqanin iyo reer uu ka soo jeedo laakiin waxay ku muuqatay cilmi bay ku muuqatay riyadii uu fasiray oo cilmi aqoon haytaa macnaha taasuu tilmaamaya ayb kadaaka kaa hore xaaluu la mid yahay yuusufu yuusuf lam tadhar ma muuqanin ma muuqaninoo ma caanbixin fadiilatuhu fadligiisu lilcaalamiina uunka iyo makhluuqa uma muuqanin bikayri lcilmi cilmi waxaan ka ahayn iyo walxikami iyo xikmooyin waxaan ahayn kuma muuqanin cilmigii iyo xikmadaasaa fadligiisii muujisay oo maqaamka markii dambe uu alla tabaaraka watacaala ku gaadhsiiy wama itibaacu kaliimi illahi lilkhadiri lmacruufi ila licilmin canhu munbahimi waa masalo kale iyadan wama itibaacu kaliimi illaah kii ilaahay la hadlay raacidiis mayna ahaan lilkhadiri khadir uu raacay khadirkii almacruufi ee la yaqaanay ilaa licilmin cilmi dartii mooye wax kale ma ahayn cilmi mooye wax kale ma ahayn raaciddaas cilmigaasoo munbahimin qarsoomay canhu kaliimillaahi ka qarsoomay Ah. iyadana wuxuu tilmaamayaa qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo iyo khadir dhex martay khadir ma nebi buu ahaa ma weli buu ahaa masalidoodii ku jirta wey laakiin sida raajixi xoogga badan inuu ahaa nebi ka mida ah ambiyada saasaa qur-aanka daahirkiisu tilmaamaya ee uusan weli ahayn ayib nebi kasta weli waa yahay laakiin welinimada waxaa u dheeraa inuu nebi yahay saasaa xoog badan wamaa facaltuhu wamaa facaltuhu can amri wamaa facaltuhu qisada dhammaadkeeda markuu gebagabaynayo tala aan leeyahay kumaanan samaynin buu leeyahay amar allaan ku sameeyey soo maaha waxaan kadaato oo dhan yaani amar xagga alla ka socduu ah ayb meelo badan bay qisadu kugu tusaysaa inuu nebi ahaa loo deliishan karaya macnaha ayb qisadaasi waxay ku dhacday bilikhtisaar fi saxiixayn sida ku sugan min xadiidi cabdillahi bni cabbaas nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam waad garanaysaan kaliimullaahi isagu la wada ka wada kaliimullah leanna ilaahay toos buu ula hadlay wa kallama allaahu muusa takliima markii waxyigu ku bilaabanayeyna toos baa loola hadlay jibriil looma soo dirin ilaahay baa toosula hadlay saas daraaddeed baa waxaa la yidhahdaa kaliimullah kii ilaahay toos ula hadlay wa nebi muuse calayhi salaam isagoo reer bani israa'iil dhex jooga ayaa ninbaa su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi muusow dadka yaa u cilmi badan marmar baa moogta imtixaan lagu soo diri dadka yaa u cilmi badan dhulka jooga nebi muuse wuxuu yidhi anaa u cilmi badan waana gartiyo wax ka cilmi badan dhulka kuma oga oo kitaabkii tawreed ahaa ee qur-aankaba muxuu ahaay marka kutubta ilaahay soo dejiyey dhammaanteed marka la isku daro qur-aankaa u weyn qur-aanka marka laga dayana towreed baa soo raacda injiil towreed baa ka weyn lanna injiil ayaa asal ah towreed waxaan ujeeda towreed baa asal ah injiil marka kitaabkii nooc ahaa baa lagu soo dejiyey kitaab reer bani israa'iil loo soo dejiyey kitaabkii u weynaa baa loo soo dejiyey asaguna wuxuu ka yahay ululcasmiga shanta rususha ugu fadli badan shanta rususha ugu fadli badan buu ku jiraa asagoo uu saa yahay haddii la yidhi yaa dhulka ugu cilmi badan dadka jooga anaa ugu cilmi badan buu yidhi taasaa lagu imtixaanay marka sababtu wax wey haddaad si kasta u cilmi badan tahay waxaa la rabaa haddii laga yidhahda yaa u cilmi badan inaad cilmiga ilaahay u celiso allahu aclam dheh allahu aclam dheh leannu dhulka waxa ku nool adigu ma ogid soo mana adan koobin nebi muuse marka marka tii baa laga raacay alla marka wuxuu ku yidhi addoon baa jira kaa cilmi badan oo dhulka jooga nebi muuse xajabtuu lahaa waxay ahayd muusan dhihin ilaahu hadduu cilmi yaqaano aniguba towreed baad isiisaye intaydaa igu filan tiisa ha wato siduu cilmiga u jeclaa wuxuu yidhi rabbiyow seen ku gaadhaa waxaa loo tilmaamay marka mari lahaa siduu ku tegi lahaa wiilkii khaadimkiisaabuu kaxaystay waata qisada ka warantay suuratu suuratlkahfi waa ka u tegey bacda tacab aatinaa khadaa'ana laqad laqiinaa min safarina hada nasabaa wuu rafaaday jid dheer iyo rafaad iyo oon iyo gaaju maray rixla fii alab alcilmi oo markii dambe uu helay oo khadir uu helay wuxuu ku yidhi hal attabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushdaa ma ku raacaa si aan waxii ilaahay ku baray kaaga barto nabi muuse waa lagu adkeeyey yaa markiiba soo dhowow lama dhihine shuruud baa loo dhigay leanna waxaa imaan doonuu ogyahay qadar cilmi wuxuu xambaarsan yahay uusan muuse waxba ka ogeyn nebi muuse calayhi salaam meeshaa marka waa laysqallici khatar baa imaan muusena dul qaadan maayo nabi muuse wax la khalkhaldahay u dulqaadan maayo khadirna waa og yahay waxaan inuusan nabi muuse calayhi salaam uusan ogeyn oo usu dulqaadan doonin uusan garanaynin wuu ogyahay yahay markaasuu yacni wuxuu dhigtay afeef shuruud baa loo dhigay waxaa lagu yidhi haddaad i waxa aan samaynaya waxaad igu aragto ima weydiin karta ilaan anugu kuu sheego saama ku socona ma igu raaci haa diyaar baan ahay marka ardaygu waa inuu sheekha shuruuddiisa galo waayo baashan iska qasba maha waxay yidhaahdaan ninkii la dhihi jiray alimaam annasaa-i caleyh raxmat ullah ayaa waxaa la yidhahdaa wuxuu ahaan jiray nin xaragada jecel xaragada xalaasha dhar quruxsan soo nadiifiya ardada ka dhex muuqduu ahaan jiray baa marka sheekh mashaayikhdiisii nin ka midoo la dhihi jiray xaarisulmiskiin ayaa markuu ku dhex arko arda dhex isagoo fadhiya ayuu wuxuu moodi jiray ninkan inay dowladdu soo dirsatay ninkan sida u dhaldhalaala walaa hawl kalu u socda maalintii dambe wuxuu ka eriyey darsiguu ka eriyey wuxuu ku yidhi adiga darsiga ma soo fadhiisan karti sheekhu hadduu ardayga ku yidhaha darsiga ma soo fadhiisan kartis ma soo fadhiisanayo waa inuu bannaanka maro marka nasaa-i wuxuu samayn jiraa la yidhi intuu derbiga gadaal ka fadhiisto ayuu markaa sawdka sheekha dhegaysan jiray saas daraaddeed buu wuxuu kaga waryaabay dheheen xadaanii xaari lmiskiin wa ana asmac wa ana asmac waan maqlahaye waay ma hor fadhiyin marka muxuu ahay nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam shardigaasuu ku galay kadibna waa kii la israacay waa kii dhacdooyinka saddexdaa dhex mareen ee qur-aanku ka sheekeeyey halkaasi nebi muuse alayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo kaliimullaahi ah oo ilaahay towreed siiyey oo ulilcasmiga ka mid ah inuu khadir daba galo maxaa keenay safarta intaa leegna uu galo muxuu raadinayey cilmi waaye saas way macnaha wama itibaacu kaliimi illaah kii ilaahay ilaahay la hadlay raaciddiisu maynan ahanin lilkhadiri khadir uu raacay almacruufi ee la yaqaanay ilaa licilmin cilmi mooye wax kale ma ahayn raaciddaas canhu munbahimin ilaa licilmin cilmigaasoo munbahimin qarsoonaa canhu can muusa can kaliim illaah nebi muuse ka qarsoonaa waa ayb mac fadlihi birisaalaati ilaahi lahu wamawcidin wasamaacin minhu lilkalimi fadaaisha nebi muuseu tilmaamaya beytka horuu ku xidhan yahay maca fadlihi kaliimillaahi fadligiisa lala qabo fadilidda ilaahay uu fadilay lala qabo birisaalaatililaahi alla risaalooyinkiisa uu ku fadilay lahu isaga uu ku fadilay wa mawcidin wa maca mawcidin lala qabo ballan ilaahay uu la dhigtay oo ilaahay u dhigay wa samaacin dhegaysi lala qabo minhu alla xaggiisa xaaluu ka ah lilkelimi uu dhegaystay ama wasamaacin oo minhu min kelimi illaahi lilkelimi allah hadalkiisa u dhegaystay yacni wuxuu tilmaamayaa fadaa'isii nebi muusenu sheegnay isagoo intaaba leh oo ah ilaahay risaalaadkiisa uu ku fadilay waxay tilmaamaysaa aayadda qur-aanka inii istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii ilaahay wuxuu ku fadilay risaalooyinkiisa iyo hadalkiisa wa mawcidinna wuxuu ka wadaa nebi muuse waa kii ballanta loo qabtay wa waacadnaa muusa alaaiina leylatan wa atmamnaaha bicashrin soddon habeen ballanaa loo qabtay soddonkii markii dhamaa toban baa loogu daray ballantaasuu ku tegey meeshii ilaahay kula ballamay tabaaraka wa tacaala ayuu marka ku tegay isagoo kaxaystay baasha wa samaacin minhu lilkelimina waxaa laga wadaa dhegaysi uu ilaahay hadalkiisa dhegaystay wa kallama allaahu muusaa takliimaa ilaahay baa la hadlay walammaa jaa muusaa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu meeshii lagula ballamay markuu yimid yuu ilaahay la hadlay toos waa markuu leeyahay rabbi arinii andur ilayka soo maa ilaahu iskay tus aan ku fiiriye ayb ayb marka intaasoo dhan isagoo leh isagoo ilaahay ku fadlilay risaalaadkiisa isagoo ilaahay la ballamay isagoo hadalkii ilaahay toos u dhagaystay intaaba isagoo leh oo fadaa'ishaa leh haddana wuxuu khadir u raacay waxay ahayd cilmi ka maqnaa oo ziyaadaa inuu helo oo raadiyay ahayd macnaha maca fadlihi lala qabo muuse fadligiisa ama kaliimullaahi fadligiisa fadilidiisa wey maca fadlihi fadilidiisa lala qabo birisaalaatililaahi lagu fadilay lahu isaga wa mawcidin lala qabo wa maca mawcidin wa samaacin iyo dhegaysi wa minhu lilkelimi hadalka ilaahay uu dhagaystay lala qabo intaaba isagoo leh ayaa haddana wuxuu u raacay khadir cilmi unbay ahayd waqadama almustafaa bilcilmi xaamilahu acdim bidalika taqdiima kafaahumuu an qadow lilwaxyi awciyatan waadxat ilaayu minhu fii suduurihim waan qadow wukalaa'a fi lqiyaami bihi qowla waficla watacriima ligayrihim wakhasahum rabbuna qasran bkhashyatihi wacaqli amhaalihi fii asdaqi اlkalimi waqadama waa hormariyey almustafa nebigu sal ly waslem bilcilmi cilmiga sababtiisa xaamilahu midka xambaarsan cilmiga ayuu hormariyey nabigu sal lay waslam oo uu qayrkii ka hormariyey acdim weynee bidalika arinka inaad amar ka dhigto waad heli kartaa inaad ka dhigto tacajub ka dhigtana waad heli kartaa asmic bihim wa absir afcil iyo afcala labada waa afcala tafdiilka waxaa dhihi lahaa maxaa tacajubka acdim alla way markaas waa yaabe weyni badanaa bidaalika arinkaasi taqdiiman hormarin lidii qadami mid fadli u saaxiiba la hormariyo oo cilmiga dhexdiisa qadam ku leh qadama sidqi kafaahumuu waxaa ku filan dadka cilmiga xambaarsan an hadow inay ahaadeen lilwaxyi waxyiga inay u ahaadeen awciyatan weelal waxyigii ilaahay soo dejiyey weelkii hayn lahaa inay u noqdeen baaba ku filan iyo wa adxad iyo inay ahaatay alaayu aayadihii qur'aanku minhu min alwaxyi xaalay ka mid yihiin fii suduurihim laabahooda dhexooda inay ahaato waxaa kaleeto oo ku filan aayadihii ilaahay soo dejiyey iyo hadalkiisii inuu laabtooda ku jiro intaasina waa ku filanta wa an hadowna way ku filan tahay inay ahaadeen wukalaa'a kuwa wakiillo ah filqiyaami istaagid bihi waxyigii ama cilmigii istaago qawlan dhanka hadalka wa ficlan iyo dhanka falka wa tacliiman iyo baridba liqayrihim qayrkooda ay baraan wa khasahum wuxuu ku khaas yeelay rabbunaa rabbiganna qasran gaabin bikhashyatihi cabsidiisa uu iyaga ku gaabiyey iyaguu ku ekeeyey khashyadiisa wa caqli amhaalihi iyo tusaalayaashiisa fahamkooda tusaalayaashaasoo fii asdaqi alkelimi hadal midka ugu run badan dhexdiisa ahaada asdaqulkalimi muxuu waa qur-aanka soo ma muxuu ahay waa kii xadiidku ahaa ina asdaq alxadiidi kalaam ullah waman asdaqu min allahi xadiian marka asdaqulkelim waa qur-aanka macnaha waxaa fadaaisha uu ku sheegay wuxuu yidhi nebigaa hormariyey dadka cilmiga xambaarsan qayrkood buu ka hormariyey nebigu sal lla lay wasalam horumarintaasi munaasabaad kala gedisan bay ku timid waa marka koowaadee marka salaada la tukanayo dadka qur-aanka xambaarsan iyo cilmigiisa baa la hormariyaa jaahilka gadaal baa la mariyaa ayb nebiga sal lla alay wasalam camr bnu salima markay u yimaadeen waa kii ku yidhi salaada tukada xilligaa tukada salaada heblana xilligaa tukada salaadu markay soo xaadirto wakhtigeeda mid haydiin aadaamo walyaumakum akarukum qur'aanan midka idinku qur-aan badanna haydin tujiyo waagaa waxaa wada socday qur badnida iyo cilmi baadnidu way iswadeen cilmiga iyo qur-aanku way iswadeen leanna ruuxa qur-aanka badan yaqaana fiqigii iyo fahamkii qur-aankana dadka waa ka badiyey inta badan laakiin zaman dambaa waxaa kala fuqay qur-aanka lafdigiisii iyo fahamkiiy macnihii baa kala fuqay markaasaa waxaad arkaysaa dad qur-aanka xifdisanoo xambaarsan macnihiina waxba ka garanayn siday macallimiinteennu u badan yihiin iyo xufaadeenna qur-aanka u badan yihiin arintaasi waa arinta ay tilmaamayaan culimadu ay leeyihiin waxay ka mid tahay bidaca gadaalka ka yimid waay ma jirin hore waagii hore waxay ahayd ninka qur-aanka xambaarsan fahamka quraankana aankana waa xambaarsanaa sidaas way macnaha ayb saas daraaddeed baa imaamu shaafici caleyh raxmat ullah markii nebigu yidhi yaummu lqowma aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa imaam u noqonaya ruuxa qur-aanka ugu akhris yaqaana aqra'uhum imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaa laga wadaa afqahuhum ruuxa ugu faqiihsan sababtu waxa weye aqra'uhum bimacnaa afqahuhum bay ka dhigantay saasay ahayd wey macnaha iley ayb wuxuu leeyahay camr bnu salima soo nebigu ma dhihin ninka idinku qur badan haydin tujiyo camr bnu salima wiil yar buu ahaa haddii la wax ka qur badan waa la waayay ayb madiina la joogaa macnaha isagu wuxuu samayn jiray dadka socotada ee nebiga intay la kulmeen xoogaa qur-aan ka soo qaatay ayuu jidka kula kulmi jiray waa ilmo yaroo xoolola jooga mise magaalada jooga marka wixii uu ka maqlu qaban jiray dadkaa socotada wuxuu ka maqlu bowsan jiro iska xifdin jiro qaban jirayoo qur-aan badan baa marka u ururay isagana waa ilmo yar maadaama uu ilmadii yar yahay oo uguna qur-aan badan yahay bay marka na tuji dheh markaasi lix jir waaye mise waa toddoba jir toddoba jir odayaashii ku daba tukanahayaan maxaa halkaa geey ya cilmi baa halkaa geey ilaa uu yidhi muxuu ahayey waagaasi dharkaa yaraan jirayo qayd yar baan qabay buu marka oo gaaban marka markaan sujuudo dabaysha intay timaaddo bay iga faydi buu <laughs> anigoo saa dadkii ku tujinay ayaa islaam baa na soo agmartay buui markaasaa waxay tidhi buuhi war imaamkiina dabadiisa naga qariya markiibaa maryo la iisoo gaday buui maryaaba dhaxlay maryaa la iisoo gaday marka nebigu sal alay wasalam alimaama fi salaa wuu hormariyey wuxuu ku hormariyey cilmi sababti markii la aasayey amwaadda oo ay noqotay dadka in laysla aaso dad muslimiinoo badan haddii hal mar la wada laayo ama wada dhintaan mid walba qabri gooniya loo qodi kari waayo waa laysla aas aasi karaa dagaalkii uxud markii saxaabo badan la laayay nabigu sal lla lay waslam laba ninba hal qabri buu isugu geyn jiray ayib hal marana waa wada waa ku wada kanfi jiray markaasuu nebigu dhihi jiray sal lla lay waslam ayuhum akharu akhdan lilqur'aan koodee baa qur qaadashadiisa ugu badiya midkood markii la kana ugu badiya kaasuu nebigu hormarin jiray sal lay slm oo luxudka ku hormarin jiray marka munaasabaad fara badan buu nabigu sal lla lay oo cilmiga dadkiisa dadka kale ka hormariyay ayb lidii qidamin qidamka wuxuu qadamin wuxuu ka wadaa bimacnaa qadam fi lcilmi watacalum yani waa yani fadli manaha saabiqo iyo fadli w horumarid waxaa ku filan buu yidhi kafaahum an hadow lilcilmi awciyatan arrin waxaa ku filan dadka cilmiga xambaarsan inay cilmigii iyo waxyigii ilaahay soo dejiyey ay u yihiin weelal quluubtoodaa weelal u ah weelka waad og tahayo midna soo ma quluubtuna waa sidaasoo kale waa qalbi ilaahay wuxuu siiye faham aan caadi ahaynoo wuxuu qaadi kara wax badan midina wax yar buu qaadi kara qaarna waaba iska maran yihiin marka taasi waa mid waa midda labaadee ilaahay aayadihiisii qur'aanka aanka ahaabay laabta ku sidaan intaasaa fadli ugu filan waa ka ilaahay tilmaamay tabaaraka wa tacaala bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma qur-aankii waa aayado cadcad oo dadka cilmiga la siiyey laabahooda ku jira wa ayib way xifdisan yihiin taabaa fadli ugu filan waxaa kaloo fadli ugu filan eh, in ay wakiil yani wax way wakalaa'a fi bihi cilmigii in laysu taago xagga inay ku hadlaan inay ku dhaqmaan inay dadka gaadhsiiyaan ayagaa wakiil ah ayagaa wakiil ah waxay wakiil ka yihiin rasuulkii ilaahay u soo xilsaaray ilan reer bani israa'iil oo inaga horreeyey markuu nebi tagaba nebi baa ilaahay beddelkii soo diri jiray nebigaasaa diinta ku hoggaamin jiray ummadda nebi moxamed sal alla alay wasalam rasuulkeedaa ugu dambeeyey rasuul ilaahay soo diro booskii marka rasuulka mas-uuliyaddii in diinta dadka la gaadhsiiyo yaa wakiil uga ah culimmadaa uga ah marka waxaa ku filan inay wakiil yihiinoo cilmigii inay ku dhaqmaan dadka inay gaadhsiiyaan inay dhankaa wakiil uga yihiin ayb taasaa ku filan saas daraaddeed baa ibnulqayim caleyh raxmatullah wuxuu tilmaamay waa ka kitaabkiisa ku magacaabay iclaamu lmuwaqiciina can rabbi alcaalamiin ninku markuu mas'alo fatwoonayo wuxuu ka dhigan yahay ruux saxiixaya ilaahay baa saa yidhi oo kale ilaahay wax ka saxiixaya soo yani ilaahay baa saa qaba baa sidaa yidhi halista markuu tilmaami macna waxaa kaleeto iyadana ku filan buu yidhi wakhasahum rabbuna qasran bikhashyatihi ilaahay ayaga wuxuu ku koobo ku khaas yeelay cabsidiisa cid ilaahay ka cabsata ayaga keliyuu ka dhigay wuxuu tilmaamayaa aayaddii ahayd inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa xagee buu xasrigi iyo qasrigu ku jira inamaa innamaa aadaatu xasrin wa qasrin saas way macnaha culimmada unbaa ilaahay ka baqda keligood baa alle ka baqa saas way macnuhu iyagu marka ku koobay alle cabsidiisa cabsidiisuna de waa tii jannada lagu gelaya waa ayb waxaa kaleeto iyo ilaahay ku khaas yeelay miithaaladiisa tusaalayaasha uu qur-aanka ku sheegay fahamkooda qur-aanku soo tusaalayaal ma bixiyo yacni wax wey marna si toosu qur-aanku wixii u sharxaa marna usluub kaluu maraayo tusaale fahamka dadka u soo dhowaynaya macnaha ayaa wax lagu caddeeyaa saas wey macnaha mar adduunyadiibaa miihaal laga bixinayaa mar aakharaa miihaal laga bixinayaa mar muxuu ahaaye muxuu ahaaye waxaa miihaal laga waxyaalo fara badan macaanidan baa la doonaya sidii shay muuqdoo kale loo ekeysiinaya si loo fahmo marka amtilada qur-aanka ilaahay bixinayo yaa fahma culimada unbaa fahma ayadana waxa uu tilmaamayaa aayaddii ahayd aayaddii ku jirtay fi suurat alcankabuut ee alla yidhi tabaaraka wa tacala watilka alamhaalu nadribuha linnaasi wamaa yacqiluha ila alcaalimuun tusaalayaashaas waxaa fahma un dadka cilmiga leh aayaddaasi waxay imaanaysaa bacda eesh bacda aayaddii miihaalka bixisay soo maah mahalu aladiina ittakhaduu min duuni illaahi wliyaaءa ka mahali alcankabuuti ittakhadat beyta wa ina awhana albuyuuti la beyt alcankabuuti low kaanuu yaclamuun bacdaha biaaya ayaa waxaa imaanaysa wa tilka alamhaalu nadribuha linnaas wamaa yacqiluha ila alcaalimuun yacni waxyaalaha ilaahay ka soo hadhay ee la baryayo ee la caabudayo ayaa waxaa lagu miihaaliyey sida baasha la yidhahdo caarada gurigeedoo kaleeto nin caaro gurigeed hoos galay oo kulayl buu kaa celin yidhi ama qabow ama roob ya soo meel cidlaa ma fadhiyo waxaan waxba ka celinin buu hoos fadhiyaa taa waxaa la mid ah ruuxa cid aan ilaahay ahayn wax ka raadsadayoo baryay buul kaneecuu hoos fadhiyaa buul muxuu ahay baashi ahayd caaro duul caaruu hoos fadhiya ya midka qabriga dul fadhiya wadaad dhintay dul fadhiya iyo midka muxuu ahay geedka masaxanaya iyo mid dhagaxa isku tirtirahaya iyo yaani waxa weeye caaro buulkeed waxba ka heli waxba yara kaasuu korray ma jira waay marka miaalka ayaa fahmi kara wey wamaa yacqiluha ila alcaalimuun amilada qur marka waxaa fahmaa dadka cilmigale iyagu ilaahay ku khaas yeelay iyaga macna ayb culimmada muslimiinta qaar badan oo ka ama qaar ka mida markay quraanka aanka akhrinayaanoo miisaaladiisa qaar ka mida fahmi waayaan way ooyi jireen oo waxay dhihi jireen jaahil baan ahay haddaaban miisaaladii fahmi la ahay meesha waxba kuma hayaba jaahil baan ahay ayb waxaa kaluu yidhi sheekhu wa maca shahaadatihi jaءat shahaadatuhum xaydu istajaabuu waahlu اljahli fii samami halka aan sal allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wcala alih w saxbi wslem